dadkaha ku nool ulmadu ka dhigriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tume cayaaraha shaduuna ka dhextume cayaarahow kulanti wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keenan u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeena barnaamijkan saaxiib yael waxaa idinkugu soo gudbanaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowr eed maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona dowladda yukrain oo tirakoob ka soo saartay tirada askarta ruushka ah ee dalkeeda lagu dilay wararkii ugu dambeeyey rabshadihii ka dhacay xabsi ku yaala waddanka mexico dowladda imaaraadka carabta oo hoos u dhigtay canshuurta laga qaado goobaha lagu iibiyo qamriga ee dubay ku yaala dadka dadka jeebsiiba yurub way kusoo badanayaan waxaan sidoo kale dahaynaa meydka ciyaaryahankii caanka ahaa beli oo lagu aasay qabuuro ku yaala dalkaasi brazil weliba qaybta toddobaad ama dabaqa toddobaad xubni joogtada inoo ahaa warar gudaha dibadda ku saabsan iyo suugaanta ayaa barnaamijkana qaybka kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkan kulanka keenay آسیو ہو dhaqankii waraysta buraha shabiilkaani labaadhi dhahda faqulaha libaaxan barqankii waraysta buraha shabiilkaani labaadhi dhahda markuu iga horboodan kaylaha sidiisa burcali la seexda markuu iga horboodaan una salaama bakaylaha sidiisa burcali la seexda waxaybaday jacaylku wuxay bari ka daran bilaabaad raacaysiyo biligtaa hilaaciyo garaa bidhaankaan kugu baadi doonaa bari ka sii daran wuxuu ibaday jacaylku wuxuu ibari ka sii daran bilabaad racaysiyo birigtaa hilaaciyo bilabaad racaysiyo birigtaa hilaaciyo garaabidhaankaan kugu qaadidu

yahay jacaylku wuxuu ibari kasii daran bilabaad dhacaysiyo birigtaa hilaaciyo bilabaad dhacaysiyo birigtaa hilaaciyo garaabidhaankaan kugu baadito baday jacaylku wuxay bari ka sii daran bilaabaad racaysiyo biligtaa hilaaciyo garaa bidhaankaan kugu baadi aaylku arkay jacaylku bilabaad dhacaysiyo biligtaa hilaaciyo gaara bidhaankaan kugu baadi doona ama kugu baadi goobaha codka macaan fanaanka ilaah u naxariistay cabdi tahliil warsame ayaa ku luuqeynaya heystaan gaara bidhaan daafur bay noogu tahay barnaamijkeena kulanka keeneen war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been melmasho melmasho tirisoo masaakiinta lu goysay macalasaf anigaa milyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa oky oky oky oky haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo mujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k n n kulmiyaad u taqaan abidkaha ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho bulshadu ka dhex dume cayaaraho barnaamijka hooyade afimahadaanka ha ku kulanka knn ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa aad nagala socotaan hirka f m sideed iyo sideetanka magaxdis waxaa sidoo kale naga dhageysanaysaan baraha bulshada aanu ku leenahay iyo boggana radio kulme idaacadaha waddan iyo xogmaal sidoo kale saaxiibayaalad naga dhageysanaysaan haddii aan eegno markana magaalada laascaanood ee gobolka sool xarunta u wararka maanta naga soo gaaray waxay sheegayaan dad badan magaaladaas ay bilaabeen inay ka qaxaan sababta waxa weeyaan waxaa laga cabsi qabaa inuu iska hor imaad uu dhex maro mar kale ciidamo jabhada oo dadka deegaanka ka dhex abuurmay iyo ciidamada somalilan oo maalmeeda soo dhaafay magaaladaasi isku dayay dad banaanbaxaya inay xakameeyaan rabshadaha ayaa sicirka sii shareerayay arrintaasi waxaa maanta ka hadlay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo sheegay in dhinacooda uu dulqaadka ka dhammaaday islamarkaana ay u gurmanayaan dadka reer laascaanood aan dhegeysano qayb ka mid mida ah shirkii jaraa'id ee uu qabtay maanta madaxweynaha puntland waxaan maanta halka ku qabanaynaa hadal kooban oo ku aadan xaaladda dalka hadda ka taagan sidaad la socotaan marxalado kala duwan ayuu dalka marayaa waxaa beryihii u dambeeyey soo cusboonaatay arrimaha ka socda magaalada laascaanood oo runtii ah nasiib darro weyn oo ku soo korodhay marxalad dalka soomaaliyeed uu ku jira kabasho oo u socday dhinaca horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo in dadka shacabka ah masiirkooda iyo danahooda ay ka taliyaan dalkoo dhanna uu u jihaysnaa sidii cadowga keliya ee yeeshay oo ah al-shabaab laysaga xorayn lahaa waxaan marka hore halka tacsi uga dirayaa intii hore iyo intii dambaba dhammaan dadka ku geeriyooday ee laascaanood kuwa dilalka qorshaysan lagu dilay iyo kuwa sida bareerka ah waxa suuqa ah loo laayay intaba waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno uu siiyo waxaan inta dhaawacday ilaahay uga rajaynaynaa inuu u booqadhayo runtii waa arrin si dhow dadka soomaaliyeed iyo puntlandba ay iisha ugu haysay waa nasiib darro soddon sano kadib iyadoo laga kabanaya dadka soomaaliyeed inay danahooda si wada hadal ah ay u dhammaystaan wixii dhexdooda ah cadowga soomaalinimada diidana iyo jiritaanka ee meel looga soo wada jeesto waxaan aada uga xumahay dad soomaaliyeed oo dhul soomaaliyeed jooga oo calankii soomaaliyeed dul babanayo in xabado dhashiikayaala lagu dilo waa arrin aan loo fadhin wixii dadka somalilan ay uga caban jireen dowladdii hore ee milatariga ahayd inay maanta ay samaynayaan waa arrin aan loo dulqaadan karin waxaan rajaynayaa falalka noocaasa ah inay soo afjarmaan gobolka sool waa gobol ka tirsan puntland oo qaybo ka mid ah si xooga ay u haystaan dad aan soomaalinimada ogolayn oo raba inay soomaalinimadii ka baxaan dadka reer sool dadka reer cayn dadka reer sanaag waa dad soomaaliyeed oo ka tirsan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ah qayb ka mida ah stateka puntland xadgudub kasta oo dhaca waxaan rajaynaynaa inuu dhammaan doono waxay dadka reer sool dhallinyaradooda culummadooda haweenkooda ay cabbireen dareenkooda saxda ah ee soomaalinimo waxaan aad uga xumahay in loo adeegsaday si loo dabar jaro in dilal qorshaysan lagu sameeyo waxaa isweydiin leh waxa boqolka qof maalinba mid birmageyda ah loo dilayay iyadoo aan burca aysan ka dhacayn iyadoon hargeyse ay ka dhacayn iyadoo booram ay ka dhacayn iyadoo ceergaabo ay ka dhacayn waa muuqataa dhulka ay ka dhacayso waa inta ay ka joogaan degaanada dadka reer puntland ku abtirsan ay deggan yihiin inta aysan ka dhicin oo soolya sanaag ah waa inta aysa somalilan joogin inay meelihii ay joogaan ee dadka birmageyada ah ay ugaarsadaan waa arrin aan loo dulqaadan karin arrintaas waa farriin cad oo loo diraayo puntland iyo dadka degaankaasba oo ku aadan inaan noloshooda iyo jiritaankooda la rabin farriintaas waa farriin cad dowladda puntlandna waxay diyaar u tahay dadkeeda inayd ka difaacdo xadgudub kasta ilaaliso sharaftooda dhowrto xuquuqdooda madaniga ah ilaaliso sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolol karaama leh waxaan rabaa halka iyagana farriin inaan uga diro dadka reer sool ee maamulkaas adeegsanaya wixii xuquuqda bini aadamka iyo dadnimada uu oggolaayoo dhan ka baxay ee ka tirsan waxaa nasiib darro ah godan yahay ima goyseen haddaan gabalkay kugu jirin geedkii yidhi in ay dad reer soola ay ka qayb qaadanayaan caburinta cagajuglaynta dilka weliba la rabo in ay aqbalaan dullinnimo fariintayda labaad waxaan u dirayaa saraakiisha iyo ciidanka iyo dadka la shaqeeya waxa ay la shaqaynayaan waa kuwa gumaadaya dadkooda waa kuwa dilaya cirdigooda waa kuwa laynaya culimmadooda waa kuwa xabadaha la dhacaya masaajidadooda ay ku cibaadaysanayaan arrintaas waa arrin u baahan in dhugmo loo yeesho oo wax laga bedelo siday wax yihiin ma aha kala aragti duwanaan siyaasadeed mana aha afkaar lagu kala duwan yahay iyo maamul lagu kala duwan yahay dadka soomaaliyeed ee gobolka sool ku dhaqan waxay xaq u leeyihiin inay masiirkooda iyagu ka taliyaan lama jajuubi karo meel aysan rabin cidna laguma xidhi karo waxa ka soo hara soomaalinimada calankeeda waa maamul iyo in adeeg loo fidiyo meel allaale ay meesha ku qanacsan yihiin oo karaamadooda ay ku dhowranayaan ayaan annagu la qanacsannahay laakiin marna ma aqbaleenno in la dullaysto in la dilo in la xasuuqo arrintaas bini'aadamnimadana ma oggola dadnimaduna ma ogola si gaarana ehelnimada aan la wadaagno nooma oggolaanayso arrintaas waa fariin cad oo u baahan inay ogaadaan maamulka hargeysa dadka ay laynayaan ay xasuuqayaan inay dad leeyihiin inay ogaadaan waxaan kaloo rabaa inaan farriintayda gaarsiiyo dadka ciidanka ka tirsan ee gobolka sool ka jira awaamiirtaan tii la qaadan jiray ma ah dadkaaga dil oo dulleey cashar saxa ma ah inay dib u waantoogaan fariinta labaad waxaan u dirayaa dadka reer sooc guud ahaan waxaa laga faa'iidaysta waa kala qaybsanaantooda waa aragti kala duwanaantooda waa waa khilaafka dhexdooda ka dhexe waxaan u dirayaa farriin cad oo ah inay midoobaan danahooda ka tashadaan dadkooda waxay doonayaan ay ku hoggaamiyaan madaxnimadu iyo siyaasaddu ma aha inaad aadid dadkaaga waxaysan rabin si aa adigu jago u heshid dadka waa inaad ku hogaamaysaa waxay doonayaan reer sool waa dad caan ah oo macruuf ah oo marna aan ogolayn wax soomaalinimo ka yar horey uga diidaan isticmaarkii horey uga diidaan cid walba cid ay ka aqbalayaanna ma leh marka waxaan rajaynayaa in ay calanka soomaaliyeed ay dugsadaan danahoodana lagaga shaqeeyo fariintaasi waa farriin ku socota siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo indheergaradka reer sool hadday gudaha joogaan oo ay laascaanood ku sugan yihiin hadday gobollo kala joogaan oo soomaaliya iyo hadday dibadda jiraanba kuwa puntland jooga iyo kuwa meel kala joogaba intaba waxaan u farayaa in arrintaa laga wada shaqeeyo sidii loo heli lahaa qadyad midaysan oo ku salaysan soomaali oo ku salaysan xuquuqda iyo karaamada dadka reer laascaanood ay leeyihiin fariintaas waxaan u dirayaa dhammaan dadka reer puntland meel kastoo ay joogaan inay u diyaar garoobaan difaaca dadkooda danihiisa iyo karaamadiisa ciidamada puntland waxay diyaar u yihiin oo u dhaarteen inay difaacaan cirdiga iyo sharafta iyo deganaanshaha dadkooda fariintayda labaad waxay ku socotaa puntland waa dowlad dhammaystiran leh sharciyad leh golayaal dowladeed leh ciidamo leh qawaaniin ay dadkeeda ku maamusho waxay karti u leedahay inay maamusho dhulkeeda baaxadda weyn oo saddex meelood geyiga soomaaliyeed meel ah oo bad iyo berriba leh waxay maamulkeeda gaadhsiisay meel kasta cirif kasta oo puntland ah marka laga reebo dhulalka kooban ee laga haysto oo ay ka mid tahay magaalada laascaanood waxay awood u leedahay si dadka magaalada laascaanood gudahooda loogu baabi'in khilaafka dadkeeda qayb ka mid ah ay qabaan aan xabad lagu muquunin waxay diyaar u tahay xal siyaasadeed iyo xal caskari marka loo baahdo labadaba inay ku wajahaan sidoo kaleeto puntland waxa ay diyaar u tahay in ay danaha dadkeeda meel walba oo igu jiro ay u gasho waxaad ogtihiin puntland afar iyo labaatan sane kadib waxay cagta saartay siday maamulka dadka ugu daadejin lahayd siday dareenka dadka ay u gaari lahayd siday dadku waxay doonayaan codkooda ay u dhegaysan lahayd sidoo kale puntland waxay ku jirtaa doorashooyin waxay ku jirtaa registrationkii ama diiwaangelintii si loo gaaro dadku inay codkooda danahooda iyo doonistooda ay ku jawaabaan puntland waxay mar qura awood u leedahay inay qabato inay dadkeeda difaacdo inay horumarka bulshadeeda ka shaqayso mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo shaqooyinkii dalka si dabiici bay u socdaan awoodda dowladduna way ku filan tahay inay ka jawaabto su'aal kasta oo bulshadeeda ku timaado waxaan u caddaynayaa bulshada reer puntland in ay dadkoodana difaacaan doorashada ay ka qayb galaan shaqooyinka dowladda wadaan kuwooda yoomiga ay ka shaqaystaan una diyaar garoobaan diiwaangelinta dalka oo shanta bisha dhacaysa si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah sidoo kaleetana ciidamada puntland waxaan farayaa inay ilaaliyaan sharafka iyo karaamada dadka meel kasta ay joogaan hadday yihiin kuwa laascanood jooga iyo hadday yihiin kuwa gobollada kala jooga shaqo walba oo markaa jirtana ay haygan u ahaadaan hadday tahay diiwaangelinta iyo hadday tahay difaaca dalka iyo hadday tahay horumarka ka socda dalka oo ugu horayso sugidda iyo xasiloolinta amniga dalka arrimahaas waa arrimo isku xidhan oo ah shaqada dalku ay u idmadeen dadweynuhu dowladda puntland oo ay mar walba u taagan yihiin wayna ku filan yihiin shaqada inay qabtaan farriinteeda saddexaad waxaan u dirayaa dadka siyaasiyiinta ah oo marxaladaha adag markuu dalka marayo ka dhex raadiya dana shakhsi ah oon aan meesha ku jirin dadka soomaaliyeed ee puntland hadduu siyaasi yahay hadduu aqoonyahan yahay hadduu culamo yahay waxaan farayaa ama ugu baaqayaa inay ka wada shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka dadkan shaqooyinka dalka hor yaallana si midaysan uga shaqeeyaan masaaxada kale aragti duwanaanta na waxa weeye dowladdan waxay diyaar u tahay inay u furto in ay ku tartamaan ururada siyaasiga ah oo aragtida siyaasadeed ee kala duwan ay soo bandhigaan aragtida siyaasadeed xukuumadda hadda dalka haysa mid ka duwan ninkii haya waktigiisa ha sugo hogaamintiisana ha la arko dadkuna qiimayntiisu leeyahay laakiin fariinteeda ugu weyn waxay tahay dowladdan qorshaheedu inuusan ka khaldanayn dhammaan waajibaadkeeda ay gudanayso shaqooyinkeeda si fiican ay u wadato ugu dambayn waxaan rajaynayaa dadka meediyaha inay u jiheeyaan bulshada halka siday u noqon lahaayeen bulsho shaqooyin kala duwan wakhti kala duwan iyo wakhti isku midaba qaban kara awood u leh inay adkaysi u yeeshaan dowladnimadooda iyo horumarkooda inay ka shaqeeyaan awood u leh dhibaatooyinka soo wajaha hadday tahay dagaallo hadday tahay abaaro hadday tahay fatahaado inay qabtaan iyagoo shaqooyinka dawladdu aysan istaagin waxaad og tihiin aafooyinku ma aha dagaalada keliya aafooyinku waxaa weeye aafooyin dabiiciya ah dhaca hadday ka socdaan gobollada bariga xeebaha waxaa ka socda fatahaado waxaa ka socda roobab waxaa ka socda dhibaatooyin fara badan dhinacba dalka dhinacii qaybihiisa dhinac abaar ka socdaan dhinacyo kaleeta ayaa buuraha golis waxaa uga socda dagaallo ay ku wadaan xag jirka waxaas oo dhan dowladda puntland iyadoo midna aan ka gaabinayn ayay si wada jira u qabanaysaa waana ilaahay wax loogu mahdiyo iyo awoodda dowladda puntland ee muddada soo dhismaysa ay yeelatay waxaan rajaynayaa arrimahaas oo dhan inay noqdaan arrimo dalka horumarkiisa qayb ka qaadanaya fariinta ugu dambaysa waxa weeye maamulka somalilan si cad waxaan ugu sheegaynaa oo la raacsannahay garaad jaamac ismaaciil go'aankii uu ka qaatay oo ah puntland go'aanka uu qaatay ah somalilan inay ka baxdo dhammaan gobolka sool gudihiisa magaalada naascaanood iyo guud ahaan gobolka meelaha ay ka joogaanba u daayaan dadka reer sool masiirkooda iyo danahooda inay ka taliyaan waxaan ugu baaqaynaa haddaysan fahmin baaqiyada aan dirayno ay garaadadu dirayaan oo cuqaashu dirayso oo shacabku oo sida fariintaa u diray haddii ku waantoobi waayaan intaas puntland waxay diyaar u tahay tallaabo kasta oo munaasab ah xilliga munaasabka ku ah inay qaaddo oo suuragal ah ugu dambayn beesha caalamka waxaan u sheegaynaa arrimaha dhacaya xasuuqa ka dhacaya qarnigii kooiyo labaatanaad oo dad codkooda iyo dareenkooda dhiibanaya rasaas lala dhacayo nool oo waaweyn in ay go'aan ad ka qaataan puntland waxa weeye dulqaadkii waa ka dhammaaday dareenkeenna ugu muhiimsanna wuxuu ku socdaa dadka reer sool ee maamulkaas ka tirsan fariinta aan u direenna waxa weeye inaan si wada jira uga wada qayb qaadno badbaadada dadkeenna iyo mujtamaceenna iyo dhiigga gabdhaheenna iyo wiilasheenna daadanaya dulqaad intaa ka badan oo aan u qaadan karno waxa aan xiriirayna waxa weeye dadka qaybta dadka degaankeenna ah oo aragtida naga duwanaa oo somalilan horgalka u ah intaan xiriirinayno waa intaas intaasna waxaan rajaynaynaa inta kale oo badan inay go'aan ka qaadan doonto haddiinan ka waantoobin waddada ay hayaan inta badan waxa ay doonaysa ayaa hirgeli doona dadka reer sool dadka reer laascaanood gabdhaha iyo wiilasha halkaa ku jiraan waxaad ogaataan in garabkiina la taagan yahay in aan horteenna inin lagu jiijiidi doonin haddii ilaa haydno inaad gurmadka noocuu doono iyo wakhtiguu doono aad naga helaysaan wixii aad ku tashataan oo taladiinnu ay tahayna inaan inagu taageerayno oo mar walba garabkiina taagannahay diyaarna u nahay dowlad ahaan iyo shacab ahaanba inaan arrintaas qaybteenna ka qaadanno waxaan rajaynaynaa arrintaas in ay tafaasiisheeda maalmaha soo socda la dheehan karno dowladda puntland way ku filan tahay danaheeda oo dhanna inay qabato madaxdeeduna arrintaas ayay heegan u yihiin habeen iyo maalinna ka shaqaynayaan waad mahadsantihiin wuxuu ahaa shirkii jaraa'id ee uu qabtay madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dani oo kaga hadlayay xaaladda gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood oo toddobaadkii labaad madbaxi rabshado wata ay ka socdaan oo dadka deegaanka ay kaga soo horjeedaan ciidamada somalilan dibadbaxyadan ayaa markooda hore ku bilowday kadib dilal dhowr mar ka dhacay magaaladaas gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur shaadan madoobe oo isla arrintan ka hadlana waxa uu sheegay in guddi ay u saareen xildhibaanaha oo arrintaas baaritaan kusoo sameeya yeelatay arrinta inta lagu soo jeediyey oo ku saabsanayd maaragtay dhibaatadii ka dhacday magaalo madaxda gobolka soolaa saxaanood arrintaas markaan aragnay maaragtay sida maaragtay shucuurta u soo jiidatay iyo macnaha arrimaha markay dhacday yacni waan ogtihiin xildhibaanka laba waajibaa saaran mid guud ahaan qaranka dhanuu ka saaran yahay shuruucdiis dhamaystirkeedii yani xildhibaan doorashadii madaxweyne waajibaadka guud ay madna deegaan doorashada ka saaran xildhibaanadii maaragtay daraha soo jeediyaan dhammaanteen arrintaas waana taabatay walaalaheen waxaan ilaahay ugu barinaynaa in ilaahay burcadda dhexdooda dhigo oo arrintaas naga dhammaato horta maaragtay dhammaystiraan maaratay arrintaas dhammaato in rajaynaynaa marka xildhibaanada ilaa maaragtay markii kadib runtii eh, deegaan doorashadaas ka soo jeeday aad iyo aaday maaragtay culayskaas warar badan nagu soo celiyeen waa waana ka wada hadalnay arrintaas waxaan xal u aragnay inaan u saarno guddi macquul ah oo talabixin ka keeno marka taladii guddigaas noo keeno baarlamaanka marka golaha marka taas ku tala qaataan wixii aan almahaas aan ka qaban karno oo aan walaalahayn tari karno dib u heshiisyada ka tari karno oo nooc kasta aan u qaban karno in aan guddigaas u xil saarno guddiga laga sugo xildhibaanada si gaara rabtaabanaysan taas inay nala qaataan taan taas aydan ka codsanayn xildhibaanada sharafta leh go-aankaas xildhibaanada sharafta leh inaan qaadansoo eh, aniga mid wax boon taasaan markaa inaad nala qaadatiin aan rabaa khaasantaan weliba xildhibaanada deegaanka soo jeedo daran waa hadleen marka qodobkaas guddi aan u magacaabaynaa arrintaanu isla qaadanay walaaliya xildhibaanada sharafta leh ah, aad aadaad u mahadsan tihiin ah, waa ku siin doonaa isugiya xildhibaano sharafta leh qodobkaas waa muhim dood inta keliya waxaa kaga habboon inaan maaragtay si cilmiyaysan u galno si mas-uuliyadaan u galno taas intaasaan ugu baxayaa codkaas aad maqleysaan waa gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur shaadan madoobe waxa uu ka hadlayay xaaladda gobolka sool iyo sidoo kale xildhibaano socod ku maray meelo kamida ah gobolada dalka oo dagaal al-shabaab lagula jiray oo ka socday barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal waa kulanka kenya kaga imaanaya idaacadda kulmi iyo weli waxaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waad nagala socotaan laba diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ah ayaa isku dhacay goob dadku u dalxiisaan oo ku taala dalkaasi austraaliya waxaana ku dhintay afar qof oo rakaab ahaa saddex kalena dhaawacyo ee kasoo gaaray shilkaasi markii dambena gurmad deg deg ayaa goobta gaaray wuxuuna ka dhacay meel dadka dalxiisayaasha ah oo xeeba oo ay tagaan mid ka mid a ah diyaaradahan oo helicopterska ah ayaa waxaa ka kacay dab markii ay isku dhaceen labada diyaaradood labada diyaaradood markii ay isku dhaceen waa ay soo degeen oo ay ku soo degeen meel kamida ah barxadda weyn ee dadku ay ku nastaan ayuu yidhi nin layihaahdo garweel oo kamida ah dadkii deegaankaasi joogay taas awgeed afar qof ayaa ku nafwaayay goobta waxaana kooxaha gurmadku ay qaadeen saddex qof oo dhaawac qaba shaqaalaha degdega ah ayaa meydka saaray ama ka saaray goobtaasi waxaanay saareen geedka gurmadka degdega ah mid kamid mid ah diyaaradahan qumaatiga u kaca ayaa si nabada u degtay waxaana la sheegay in midda kale iyadu ay burburtay oo dabkii qabsaday uu gebi ahaanba baasbeeliyey gaadiidka tareenada iyo basaska dadweynaha ee magaalada caasimadda wadanka tunisiya ee tunis ayaa maanta joogsaday kadib markii shaqaalaha shirkadaha gaadiidka dowladda ay sameeyeen shaqo joojin kadib markii ay dhigeen ama ay dib u dhigeen balida bixinta mushaaraadka iyo gunooyinka oo ay waayeen shaqo joojintan ayaa muujinaysa baa dhibaatooyin dhaqaale oo ay la kulmeen shirkadaha dadweynaha waxaana qarka ay u saaran tahay ee inay kacaan halka dowladda madaxweynaha wadankaasi ee kay saacidna ay soo faad dhibaato dhanka dhaqaalaha tii ugu darneyd ah ururkan waxauu ku mudaharaadayaa waa dabadhaca ku yimid mushaarka iyo gudooyinka shaqaalaha ay helaan ayay tiri gabar la magaceeda xayaad shamtuuri oo ka ah mas-uuliyiinta shirkadaha gaadiidka dadweynaha xaaladda maaliyadeed ee shirkadu runtii mid adag ayay mareysaay intaa ku daartay gaadiidka dadweynaha ee tareen iyo ee basaska iyo tareenada godadka hoostooda mara ayaa maanta aan shaqeyneynin waxaana ay sheegeen wadayaasha inay shaqo joojin ku dhawaaqeen ururkan oo ka kooban ilaa hal milyan oo xubnood ayaa ansixiyey laba maalmood oo shaqo joojin ah oo ay sameynayaan shaqaalaha gaadiidka cirka dhulka iyo badda waxaana ay ku ekaan doontaa baa laleeyahay dabayaaqada bishan oo ay ku dhawaaqeen sidoo kale mudaharaad ay sameyn doonaan shaqo joojintan ayaa ka caraysiisay kumanaan qof oo la tacaalayay sidii ay gaadi u heli lahaayeen magaalada caasimadda ah maanta ma helayno wixii aan u baahnayn oo gaadiid ahaa dhammaan dadkuna waa ay lugeynayaan shaqaalaha ha ahaadaane magaalada tuunisna waxa ay noqotay cadaab aan loo adkaysan karin ayay tiri gabar magaceeda naajiya oo haweenay sugaysay ama taagneyd goob gaadiidka laga raaco xaafado ay ka mid yihiin halka loo yaqaano intilaaka oo dadka dayarta ay degan yihiin ayaa dadku ay wadooyinka xireen si ay iyagana uga dhidhiyaan shaqa joojintan dalkan ku yaala waqooyiga qaaradda afrika ayaa hadda la daala dhacaya deymaha dadweynaha ee waxaan indhaha lagu hayaabaa leeyahay waxyaabaha dhaqaalaha ah ee dhaqaalaha wadankaasi u dhacay iyadoona sicir barna uu jiro waxaana kor u kacay qiimaha sokorta iyo shidaalka ee dalkaasi dowladda tunisiya waxaay sheegtay inay doonayso inay hesho lacag gaaraysa hal sagaal bilyan oo dollar oo amaah ah oo ay ka doonayso hay-adda lacagta adduunka ee f iyadoo uga bedelanaysa baa layidhi isbedel aan la jeclayn oo ay ku jiraan dhimista qarashaadka dib u qaabeynta shirkadaha dadweynaha ee dhimista tamarta iyo sidoo kale alaabo iyo kabka cunnada imf ayaa maanta iyana warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in saddex meelood laba meel dhaqaalaha dunidaba uu hoos u socdo hoosna u dhacay sanad kale soo dhaafay sanadkanna uu hoosu sii socon doono qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka ad waa kulanka kene news.com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network garale dadkunaga wasida gadaasiye garale dadkunaga wasida gadaasiye gasarira noqonine walinaynu nahay gacan gasarira noqonine walinaynu nahay gacan gaagsansabuusin maaye taasaad niyada gelin bedsaridaan oqonine marinaynu nahay gacanadahaygayaanke labadaba garansan aaaan haddii ay ku gaareen galadiyo nasiibkuna ugu gaadmayo gasarigaa noqonine marinaynu nahay gacal matahay gayaanke labadaba gardisan maaye saasaad liyada gelin

guud ahaana caashiqo guudkaaga igu furay garashada xasuusnow gacan walaalnimo codadka macaan fanaaniinta axmed cali cigaal iyo ilaahu naxariistay qadar daahir ciga ayaa ku luuqeynaya heestan oo halkudhigeed lahaahdo geeyaan riwaayaddii jiniya jacayl ay dad badan xasuusanayaan oo ay qayb ka ahayd kulanka keenan ay qayb nooga tahay heese kale ayaana noo soo socda markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadanana xasuusanaysa mahadsanid burhaan waa maalin isniina taariikhduna waa labada bisha koowaad ee janawari sanadka labada kun waa maalinta labaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol lixdan iyo saddex cisho haddii aan dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii ciidamo etoobiyaan ah ayaa dad rayid ahaa oo tiradooda lagu qiyaasay toban ruux waxa ay ku dileen nawaaxiga isgoyska kilomitir foor ee magaalada muqdisho halka ay dhaawaceen tiro kale oo intaasi ka badan ciidamada itoobiyaanka ayaa dadkaasi toogtay kadib markii iyagoo howlgalo ka sameynaya intuu dhexaysa daarta tarebiyaano iyo isgoyska number afar lagu qarxiyo miino sababtay inay dhintaan qaar ka mid a ah askartii howlgalkaasi sameynayay isla maalintaasina waxaa magaalada muqdisho ka dhacay banaanbax looga soo horjeeday xarig ay ciidamada itoobiya u geysteen guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir allaha u naxariistee maxamed cumar xabeeb oo loo yaqaanay maxamed dheere maanta oo kale sanadkii labada kun koob iyo tobankii dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay sheegtay inaan looga dhoofi karin garoonka diyaaradaha ee muqdisho baasaboorkii hore ee soomaaliya iyagoo sheegay in lagu dhoofi karo oo kaliya baasaboorka cusub ee loo yaqaano e baasaboor waxaana magaalada muqdisho xilligaasi la keenay makiinadihii sameynayay baasaboorka sida uu warbaahintu sheegay taliyihii hogaanka socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya jenaraal cabdulaahi gaafo maxamuud maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afartan iyo labadii ciidamadii jabaan ee xilligaasi ayaa qabsaday caasimada dalka filibiin ee maniila xilligaasina waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afartan toddobadii mahatma gandi oo ahaa halgamaa reer hindiya ah ayaa bilaabay safarkiisii ugu horeeyey ee uu ku marayay dalka hindiya gaar ahaan bariga dalkaasi hindiya maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol konton iyo shantii madaxweynihii xilligaasi ee dalka banama jose antonio remon ayaa la dilay isagoo afartan laba sano jir ah ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun lix iyo tobankii boqortooyada sacuudi carabiya ayaa daldashay afartan iyo toddoba qof oo lagu eedeeyey argagixisanimo dadka maalintaasi la daldalay waxaa ku jiray wadaad caan ahaa oo lagu magacaabi jiray sheikh nimar nimaar al alnimaar guud ahaana waa intaa xubintii maanta oo kale markaana adib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n lul way mahadsantahay qaar ka mid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay dibna waxaa xusuusinaysay aan raaciyo xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaada kalamaane inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugta war cabdullow ambaraneno baarbaaro bayaanu cadde ambaraneno baarbaaro bayaanu cadde war lamba meelibugtuu si belbelaase bayanu caddeeye waa booli cunaha benlowgiya tuuga dagaalka bilowda miyay ka bukaan belada lacayrsha miyay ka bukaan barada xoro bilowday miyay ka bukaan war cabdullow waa berigii u horrayso bulshada xamar weyne badguuxaysa maqlaano runtiibay ka bukaan waa berigii u horrayso buskud suuq laga iibsho runtiibay ka bukaan waa berigii u horrayso gabdhabaati gateeno runtiibay ka bukaan waa berigii u horrayso biyo oon lagu gooyo runtiibay ka bukaan war waa berigii u horrayso nin been sheegahayaa runtiibay ka bukaan bulshada uu ku canaantay waa berigiinka horoyd raadiyow odka baa'iba kool kalamaanka bahaaso runtilanka baguu war kalamaani bini'aadanka nooli runta waa ka baqaayoo beenta waa ku dhaqmaaye waa berigii u horraysiiya buuqan aydun wadaan iyo maxaa keenay burhaanta ama kii cadowga la baxsanay waa ummudaha in beenlow iyo tuug ay bukanhayiin ar waa berigii u horrayso gobolkeenna banaadir shaahbadeesa la keeno runtii waa ka bukaan war waa berigii u horraysay suuqbakaaraha weyntad ku beec mushtaraane ma runtaad ka bugtaan war berigiin ka horraysay baraaka daashlika waali runta ka bugdaana waa berigii u horrayso dad shawaarma barteene eh. ma runtaad ka bugtaan war idinkan waxba buuqin ah. nin balaaya abuuray barkiisu ka gurtaa war waa berigii u horraysay balada uunka dhibaysa ceeldheer ay ka baxaane eh. mataasay ka bukaan war waxa ay ka bukaanba eh. waa beladaa wax dhibaya war waxay ka baqaan ah. waa beladii uunka dhibaysay inuu qayrbaddelaaye ah. baroortooda u daaya saasa baasugujoon wadidaanna war waa berigii u horrayso al-shabaab in la buurto dadka qaar ka bukoodo laakiin ta ay badiyaane maxaa bogsiiye iyo tolow dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa oo kaalay shabaabka la buurtay miyay ka bukaan beledika xoroobay miyay ka bukaan bulshada israacday miyay ka bukaan war hadalka waa badiseene beledii wakhti dheer bulshadeenna dhibaysay inay baaqi ahaato baahdo oo baryaraagto dad inuu u bogaayo anigu waa ka baxnaa warba'layda aan sooxile bushigii bulshadaaynahay beriga in laga baxo dadka kala hawana qalbigay ka bukaan war waxay ka bukaan ayuunbay ka bukaane mugtadooda u dhaafa aryaa war badanyow ku diline shalayaa maantahay sheekaadii shabaabka wax wal nooga sheeg shalayaa maantahay sheekaadii wax wal nooga warma shabaab aan dabargoyne allayleh hoy aan dabargoyne allayleh hoy dhammaan ina soo dareersha haya laakiin sida loo dabargoonayo layska waraysto soo maa war xaggee loo degdegaa weli dawladd isma baranin miyaa ka wadaa waan dagaalamaynay waan dagaalamaynaa dumarkiyo raggeenaba ina soo dareersha war hala dagaalamo ma xumee laakiin laakiin kulaha samigay cabdulla waxa uu yidhi ow nintaagaanoon wax toosii hayn teegay mooxow teera nintaagaanoon wax toosii hayn teegay mooxow teera hase yeeshee kasto walow arrintu balse laakiin war laakiin tulayman oo dhaabtanatii oo luq ilamanoo goytiya falanqeeyo kaloo dagaalka ka faallooda wuxuu yidhi shabaab inay shacabka dhibeen oo la nacay dagaalkan looga adkaanaya way muuqataa laakiin war falanqeeyo kaloo arrimaha siyaasadda mustaqbalka ka hadlay wuxuu yidhi haddii shabaab laga laga adkaado waxaa shaki geli doona ah. doorasho hor iyo xalaali inay dalka ka dhacdo oo dimuqraadiyadda dalka ah. shabaabaa qayb ka aha miyuuna leeyah war unugora ku waraabanay usuun hoose ku waraabayee leeya war maxaad ula yaabaysaen afhayeenka shabaab calidheeraba wuxuu dawladda ku eedeeyey ah. inay xaquuqal insaanka iyo xorriyadda saxaafadda meel uga dhacaysee aryaadna axaad ula yaabaysiinhay inuu run sheegaayo ma dhici karto war amiirka shabaab warbaahinta ka codsaday inay waraysi ka qaadaan wuxuu yidhi siyaasiyiinta soomaalida inaysan ballan lahayn waxaad ku ogaan kartaa madaxweyne xasan shiikh hadda markii la dooranaayey wuxuu ololaha ku soo galay soomaaliya heshiisa dunidan heshiis ah isla markii la doortayna dagaal buu nagu soo qaaday aaway soomaalida heshiiska annaga soomaaliin ma nihimiya muxuu dagaalka soo qaaday uu yidhi war waayaabe ah. amiir iyo soomaali maxaa iska galay war weligayba amiir abdalla iyadoo laylay dheegi jari aryamadayow cabdalle waa cabdulle xaad iga rabtaa aniga war kalemaanay waa iska buuqaysaane ah. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ummada ka codsaday ah. inay u hiiliyaan alla ilaah weligay aniga maanta ka hor madaxweyne hiiligama codsan yaa inti nin dhibka lamama dhibtay hawsha halayla qabta miyau yidhi war madaxweynaha puntland siciidan inta ood cabdilla soo xigto muxuu u dhihi waaye haddan waxaan lagu heshiin hadhow lagugu hilima oo madaxweyne deni bashirib bau bilaabay war kalemaanay waxba laydiinma sheegi karee warka hayga qasinine madaxweynuhu wuxuu yidhi walaalaha soomaaliyeedoo waxaad iigu hilisaan dalkeenna cadowga aafeeyey inaan ka badbaadinno wuxuu yidhi aniga waxayga go'aana dagaalka shabaab haddaan u midownana wakhti yar oo kooban baan uga sifaynaynaa dalkeenna waxaana ii muuqda mustaqbal barwaaqo iyo horumar iyo nabada waxaan idinka codsanayaa maanta inaad iigu hiilisaan badbaadada soomaaliya waa runtiis madaxweynaha waanan u hiilin lahaaye laakiin niman xil loo magacaabin muxuu qaban karaa horta aan idin weyddiiye taraankii ma buuxsami war madaxweynugu wuxuu hadda ka hor yidhi waxaad maanta weyda birri baad helaysaae aan u midowno sidaan dalkeenna cadowga uga saari lahayn war madaxweynuhu wuxuu yidhi sannadkan bilowdee iyodexdaa wuxuu noqon doonaa ilaahay idankii sanadkii soomaaliya shabaab ka xorowday wuxuu noqon doonaa sanad soomaalida deyntii laga cafiyo wuxuu noqon doonaa sanad la dhammaystiro dastuurka qabyada ah wuxuu noqon doonaa sanad waxbarashada la hormariyo wuxuu noqon doonaa sanad la habeeyo dhaqaalaha soomaaliya war soomaaliya shabaab hadday ka xorowdo qof kastaaba meeshuu doonu beer ka falanaya mushkulo dhaqaaladarana ma jirayaan anigu bilowaad miyaan aqaanaaho baahi lagama waaye ayadoo shabaab laga xorhoobay baa dadayni weyddiisan doonaan ogaada <laughs> ilmo kiinfiawina ah aadii hore guuristee ku horayta war waxaan ka baqayaa iyadoo shabaab laga xoroobay inaan arko daddaha iyo hay-aduhu macaawinaha soo gaadhaan afkaaga allah ku naqo war kalemaani war mahaysaane madaxweynuhu wuxuu maanta booqday ciidankii elitariya laga keenay oo xerogoordan la dejiyey taliyaasha ciidamaduna goobjoogay ahaayeen war ciidanka tiradooda markaan arkay waxaan rumay gumaystay shabaab waa taariikh ciidanka tiradiisa markaan arkay amniga soomaaliya admis waa kala wareegaynaa bisha diseembar waan rumaystay war sanadkii la soo dhaafay laba dagaaloo saamayn leh ayaa adduunka ka qarxay war cabdikuusow dagaalkii labaad ee adduunka ma aadan joogine maxaad u war inta dagaal ee adduunka ka dhacday miyaa la tirin kara war dagaala la tiriya sanadkun gudaajahobleer walakoobaawmae eh? meega islaamado dariska isgaleeno shalreebi war warkoo iga dhex gasheene eh. labada dagaal ee adduunka sanadkii la soo dhaafay ka qarxay waxay yihiin dagaalka ruushka iyo yukrain dhex maray iyo midka soomaaliya iyo shabaab labaduna weli waa socdaan warwar ma haysiinoo soomaaliya waxa soo gaaray baa la yidhi macaawina ay soo dhiibtay yukrain marka yukrain oo dagaal culus ku jirto ruush la dagaalamaysa hadday soomaali u damqatay oo macaawina noo soo dhiibtay kuwa nabadda haystoo iska kaana daawanaya maxay yihiin warhankoolow bin salmaan dagaalhadalka ka jooji warnamiya war mahaytana gudoomiyaha baarlamaanka sheeada madowe shirka dib u heliisinta oo koonfur galbeed gudoon magadhowi war madayooma dagaalkii dhacay baa magdhow laga bixiyey war megeshimegeshida ma goradaa gudigabangaaba ee ole magacaabi bilishandiyeenu war humowlikuwaaya ku dhihi doonta koonfur galbeed war madayo war mahayside guddiga wuxuu ka kooban yahay toddoba xubnood waxaana guddoomiye u ah yuusuf xasan isaaq xubnaha guddigana waxaa ka mid ah doctor cabdiraxmaan baadiyo iyo cali cabdi awaare war cabdiraxmaan baadiyo iyo cali cabdi awaare ma koonfur galbeeday ka soo jeedaan war ayga xubnaha kale waxaa ka ah brofesor ibraahim sheekh cabdiwaaxid oo gudoomiye ku-xigeen eh, ah doctor cabdirashiid xaaji xasan eh. ibraahim cabdulqaadir maxamed eh. iyo maxamed ibraahim barre war mucaawanada yukrain xaggee la dhigay jawaan miyaad sidataa war idinka fadhiga kuwaali doontaan ama sa'aadii aan giibii doontaan madaxyo waa kaa shakiyey kaamka lanwiin maboorow miyaad gudoomiye ka tahay war ilaa maalintii dagaalku bilaabmay yukrain ah. baa idin caawinaysaan maqlaayo waxna nagama soo gaadhin war hasan aadan oo heesa hatu kahor wali baarey toohaanen iska hirinaanen ay lashal herney isin hertaan buntland siciidani wuxuu yidhi xaaladda laascaanood xal siyaasadeed iyo mid dagaal labadaba tii lagu dhammaynayo diyaar baan u nahay guurkonodabakuwadanguurkonobiyakuwadanaleeyawar xaaladda laascaanood somalilan bay u taale maxaa idinka gelay idinka wargaboosow siciidani wuxuu yidhi s s c buntland bay ka mid tahay qaatumana yay ka mid tahou yidhi gabosow ragii walsiinkudhihi lahay mataa tarhiileenga lasiinyaaba gudoomiyihii s s c xagla toosiye ururada tartamaya somalilan buu ka yahay maa xaaladda laascaanood toosiyahe war jarantirada ninku meel gaaro waa laga dhaxlaa qoralaa u naxariistay abwaan hadraawi wuxuu yidhi markuu wiil ku guro naarta iyo gododka yaahuuda ayay kii jannada geyn lahaa dayasha goobta wariirii madi wal halaas wereeriye lijade xubintii kalemaana dhegaysataan barnaamijkeenana u dambeysay codka macaan fanaaniinta aws khamiis iyo sidoo kale madiino cabdi cali ayaan kaga tegaya heesa ku luuqeeyaan oo la yidhaahdo lix udhaxayse loorkeed ma yare laakiin udhaxayse loorkeed ma yare lacalla haddii lisaabeen lagu keen oo ammaatay galeexaataanna luxudigeysaaye lacalla haddii lisaabeen lagu keen oo ammaatay

ಮೆಲ್ಕೆ ನಹಲಾ maahe lo iyo libaax isku lixaadba maahe lamaalihiin tagnay haddii afar leh lagu lifaaqehe lamaalihiin tagnay haddii afar leh lagu lifaaqehe